la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisifiyey gelingelinka daran qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay geed labada dhinac qofba webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan runti habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo axad ay baxayso isniin ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida ciidamada dowladda iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka oo maanta la wareegay deegaana ka tirsan gobolka galgaduud iyadoo halkaasi uu gaaray deegaana ka mid ah deegaanada galmudug oo markaa deegaanka wasil ah madaxweynaha maamulka galmudug waxaana halkaasi ka socda abaabul xooggan oo ka dhan ah ururka al-shabaab barnaamijkeena ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ku maqli doontaan wufuud badan ayaa ku sii qulqulaysa magaalada baydhabo xilli dadka tegayana uu qayb ka yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo lagu wado imaalinta berita uu halkaasi gaaro iyadoo halkaasi uu ka furmayo shirka dib u heshiisiinta deegaanada koonfur galbeed waxaa jira in shirkaasi aysan suurtagal ahayn inuu birri fulmo waa birri furmo haddaba waxaan eegi doonnaa shakiga qabsoomidda shirkaas ee maalinta berri tahay inuu furmo ah hadda ka horna guddoomiyaha baarlamaanka warqadiisi uu kusoo saaray shanta januari labada kun iyo saddex iyo tobanka shanta januarina shirka ma furmin beritana ma furmaayo shirka waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta dil toogasho ah waxa ay ku xukuntay askari ka tirsan ciidamada dowladda oo dhowaan qof shacabaha ugu dilay degmada xamarweyne lacag shilin soomaali ah oo gaaraysa shan kun oo shilin soomaali ah madaxweynaha soomaaliyana dhowaan waxa uu sheegay in sharciga la waafajin doono askarigii geysta dil iyo sidoo kaleeto askarigii dhowaanba ku dilay degmada xambarweyne qofkaasi shacabka ah oo ahaa aabba soomaaliyeed qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korro intaan barnaamijkeenna aynu ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan xubintii kalaman ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gebagabadana waxaad ku maqli doontaan mar kale iyo xog waraysi saaxiibayaal qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiigooda inay daataan waxba isuma qofka soomaaliga ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalanay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro sideen wax idiin dhacnaa haddaan hadal idiin dhaca gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufku tegey gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daawaa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan ayaa idin leenahay haddii aynu ku biloawno ciidamada dibxoreynta deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ayaa maanta waxa ila wareegeen deegaana ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana sidoo kale ciidamadu deegaanada ay la wareegeen markaa ka mid ahaa deegaan lagu magacaabo baraagta sheekh caamir oo gobolka galgaduud ka tirsan una dhexeeya galcad iyo markaa masagawaay iyadoona halkaasi ay ciidamada dowladda howlgallo ay ka sameeyeen ay kula wareegeen mid ka mida hogaamiyaal ka tirsanaa amaba horjooga ka tirsanaa kooxda al-shabaab ayayna sidoo kaleeto gacanta ku soo dhigeen ciidamada waxaana lagu magacaabaa ninka ay ku qabteen howlgalkaasi cabdi cali waxaana ay markaasi ay ciidamadu wadeen weli howlgal halkaasi ay markaa kaga baadigoobayeen sida ay sheegeen xubna ka tirsan al-shabaab isla wararka ku saabsan dagaalada marka ah ee ku aadan furimaha dagaalka ayaanu ku guda jirnaaye maamulka galmudug waxaa ka taagan abaabul xooggan oo looga soo horjeeda al-shabaab iyadoona deegaano badan ay u diyaar garoobayaan dadka sidii ay kooxda al-shabaab dagaal ula geli lahaayeen abaabulka ah ayaa deegaano dhowr ah ka socdo deegaan markaa deegaana ka mid ah gobollada galgaduud iyo mudug ayayna ka kala socdaan oo dhowr jiho oo furimo dagaal ah ay uga furan yihiin kooxda al-shabaab magaalada wasiil oo ka tirsan gobolka mudugna waxaa markaa gaaray madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo markaa ay socdaalkiisa ku weelinayeen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo markaa ka tirsan maamulkiisa iyadoona halkaasi uu markaa kula dardaarmay dadka shacabka ah waxaana uu sheegay in ay u diyaargaroobaan duulaan xooggan oo ka dhan ah al-shabaab ayna soo gabagowday wakhtigii al-shabaab keli keli loo wajihi jiray ama beelbeel ama maamul maamul galmudug waa ah meeshii khawaarij lagu jabiyey oo loo bareeray iyadoon weliba cidna kaalmo laga helayn dhammaan madaxda iyo shacabweynaha degmada wasil waxaan uga mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo wakhtiga ay kulul ay bannaanka taagnaayeen reer wasil waxaan leenahay waa degmadii wasili waa degmadii mujaahidiinta waa degmadii dagaalka qayb ka mid ah qaybo ka horreeyey waa jireen oo xilliyo hore ay ku soo qaadeen khawaarijta galmudug meel ka mid ah laakiin qaybtii dambe iskudaygoodii eh, ay isku dayeen waa meeshii wuu ka bilowday jabkooda oo lagu tusay runtii casharo lama ilaawaanah galmuduggaa ah, meeshii khawaarij lagu jabiyey oo loo bareeray iyadoon weliba cidna kaalmo laga helayn oon cidna garab laga helin maantay anugu dee wax kala dhihi maye doqoni kufaantaa ah maanta joogta marka doqoni kufaantadaas annagu waa ka horreynay weysilna waa meelihii doqoni kufaantada ka horreysay waxaan rabnaa inaan maanta qaadanno kaalintayadii lagu yaqaanay reer galmudug cid kastoo isku dada inay xoog ku soo aaddo ay u samayn jireen dalkaan ku difaaci jireen guud ahaan maantana halka haddii ilaa yidhaahdo ayay nooga hadday eh, hawshii noo taallaa qaybtayadii waana ku kalsoonnaa khawaarijta waa ay jabeen maalmihii loo kala maqnaa jiray oo ay galmudugna maalin dagaalka geli jirtay isteed kale maalin geli jiray deegaanada galmudug xataa u dhammaa jirin deegaan gaariba maalin geli jiray maalmahaasi waa soo dhammaadeen waa la soo mooday waa tagay maalmahaas maantay oo la soo wada istaagay oo dhibaatadoodii iyo foolxumadoodii iyo diinla'aantoodii loo adkaysan waayey oo nin wal qof walba ay meeshiisa ku dhibtay ayaa la joogaa hadda waxa weeyaan si ay galmudug ku sii joogaan waa waxaan waa waxaan damiirka iyo diinta iyo dadnimada ogolaanaya ciidanka xoogga dalka daraawiishta galmudug shacabka kacdoonka lagu loo kala hari maayo shacabka kacdoonka eh, soo baxayna waxaa la rabaa inay si dhammaystiran u soo baxaan deegaankii ama degmadii reer galmudug ka mid ah oo xoogaa dib isu dhigta ama ka maqnaata guushana waa la heli doonaa berrin waa la kartami doonaa adii yidhaha marka waxaan leenahay ha la soo wada baxo ha loo soo wada istaago hawshaasna maantay guu sideedaba guul kastoo la gaaro iyo gobonnimo kastoo la gaaro in yar oo dadaal ah oo loo dhiig loo daadiyaa ka horraysa ayagu mid xaq darra ay daadinayeen waana midkay ku jabeen annaga mid xaqah ayaan kula dirayna adii la yidhahdo aad iyo aad amaadsan tihiin waxaan leennahay dhammaan waxaan bogaadinaynaa ciidamada raca hore jooga dagaalkii hadda hawsha bilaabay howlgalladu ka socdaan ayaan bogaadinaynaa waxaan bogaadinaynaa shacabka niyadda san aad iyo aad u wanaagsan niyadda birtaa leh soo baxay qof taageero bixiya iyo qof qoriga qaata noqday sidaasoo kale waxaan noo ballana inaan wakhtiyada soo socda dadka walaalaheena oo ay muddada dheer dullaysanayeen oo ay dhibayeen oo hadda ay caradooda xun iyo ducfigooda kula dhaceen inaan ka dhamaystirno asalaamu calaykum raxmat ullahi wabarakatu madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ayuu ahaa oo magaalada wasiil gaaray kaasi oo markaa dadka shacabka ah kula hadlayay markana haddii aynu aadno magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed waxaa halkaasi gaaraya wufuud kala duwan iyadoo halkaasi ay u tegayaan shirka la filayo in berita uu ka furma halkaasi sidoo kale waxaa qeyb ka ah wufuudda la filayo in maalinta berita ah ay gaarto madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoona halkaasi shirka dib u heshiisiinta la filayo inuu ka furmo balse waxaa jira caqabado weli shirka ku hergadaaman oo markaa eh, suurto gelinaynin in uusan furmi karin shirkaasi sida uu qabo eh, siyaasi ka mid a ah siyaasiyiinta doonaysa xilka ugu sarreeya maamulka koonfur galbeed cabdisitaar xasan cali oo markaa ah murashax madaxweyne ee maamulka koonfur galbeed ayaan wax ka weydiinay suurtagalnimada shirka maalinta berinta ah lagu wado inuu ka furmo halkaasi isagoo sheegay in aysan muuqan sababo uu shirka maalinta berinta ah oo uga furmi karo waa kan isagoo goor sii horeysa iga warbixiye waa mahadsantihiin tiimkiina idaacadda kulmiya waxaan rajeynayaa wax kasta oo ku saabsan shirkaasi inay horay u sharxeen guddiga farsamada ee qabanqaabada shirka ayna dhaheen eh, isniinta berito ayuu furmayaa hadda ka horna gudoomiyaha baarlamaanka warqadiisa uu ku soo saaray shanta january labada kun iyo saddex iyo tobanka shanta januarina shirka ma furmin beritona ma furmaayo shirka waayahay sababta uusan ku furmi karin maalinta berita ah maxay tahay cabsataan farsamooyin dhinaca diyaar garowga iyo dib u dejinta dadkii shirka ka qayb gali lahaa iyo musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed oo qaarkood aan magaalada baydhabo aawo ku sugneen waxaa soo buuxsamaya dadka shirka ka qayb qaybgalaya berito ayay wada tagayaan magaalada baydhabo shirkana waxaa furaaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamanka isaga ayaa shirkan ku baaqay waktigii uu ku baaqana ma furin waktigii guddiga farsamada ay sheegeenna beri waaye beritun shirka ma furmaayo maxaa diiday in hal jadwal oo loo dhan yahay kuna qabsoomi kara wakhtigii loogu talagalay ay dejiyaan guddigu qofka hadduu shaqo aan shaqadiisii ahayn galo ani hadda aad i waraysanaysid cabdisataaraan ahay adoo weriyaa i waraysana haddii ani aan ku waraysta ka warna aan weriye iska dhigo shaqadeydii ma aha gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadamudoobe shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ay laheeduu qaatay axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya shaqadiisuu qaatay doorkii dowladda federaalka ayaa meesha ka baxay shee aadan midoobe horaan u sheegay idaacadda kulmiye markaad i waraysanaysiin waa idiin sheegay ma aha golaha fulinta shaqadiisa waxaa waaye golaha sharci dejinta sharci dejintana iyo fulinta laba hay-adood waayo ani marka waxaan la yaabanahay dowladdii federaalka soomaaliya shaqadeedii wasaaradda arrimaha gudaha suu gudoomiyaha baarlaman ku haystaa international community beesha caalamkana say bajet u siiyeen gudoomiyaha baarlamanka ay lacag u siiyeen ay dhaheen shirka qabo beesha caalamka ayaga naftirkoodii waxaan ku eedaynayaa marka sidaan amal wax u socdaan qofka hawshooda fulinaya ay wax dhexmarsiisan karaan unbaa usii fasahaayaan mooyeen annaga soomaaliyana la yidhaahdaa albaabkeena waxaa laga galaa dowlada federaalka soomaaliya albaabka fulinta waxyaabihii la qabanayo gudoomiyaha baarlamaanka sharci dejintii waay dadka marka eh, waxbaa isku qarsan haddii aan ku dhaho eh, adigoo i waraysanaayo eh, magacaaga magacaasna ma aha wiilna ma tihid gabaraa tahay waa qalad qof walba wuxuu yahay qof walba in loo sheego waay aadan madoobe sida la ogsoon yahay labada dhinac qoortii u dhexaysa ayuu ahaa ma waxaad ku aragteen wax eexasho ah oo dhanka maamulka koonfur galbeed haddii aad tihiin mucaaradka boqolkii boqol aadan mudoobe midowga musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed hadda aniga afkoodii kuma hadlaayo musharax ahaana u hadlaa koogaa shaki waxaa jira inuu u janjeeraayo dhinaca maamulka mudaheleedka ka dhammaaday shakigaasaa jira ee doorashadii madaxweynaha soomaaliya lagu soo tartamana aadamudoobe isagoo dhandhaxaad iska dhigaaya qolo kasto jidkooduu soo maray alamin doorashadii hadda waa soo dhammaatay ma rabo doorashadii madaxweynaha soomaaliya inaan dib ugu noqdo annaga wixii uu soomaali guud uu kusoo sameeyo xaafadahayna kuma samayn karo mana ka yeelay dowladda shirka maba furmaayo qorshahayni see see see hor dhici karaa haye waa mar mar mar kale ayaa shirka iclaankiisii mar kale ayaa dib udhac ku dhaca bishii na waa maaragtay ma furmin beri toosniina bisha toban iyo lix tahayna guddiga farsamada ay ku baaqeenna hmm shirka ma furmaayo sababtan kuu sheegayaa cid kasto oo shirkaas ku leh qabanqaabadiisii ama ka qaybgalkiisii ama mas-uuliyad ka saaran yahay way ogtahay sababta shirkaas uu u daahaayo madaxweynaha soomaaliya wuu og yahay gudoomiyaha shirka ku baaqa wuu og yahay maamulka agtiisa gobasha taarla muduxileed ka dhammaada wuu og yahay musharaxiinteenan waa ognahay sababtu shirku maaragtay eh, eh, eh, u bilowmi maayo u bilowmi maayo waa la ogyahay ma garata waa gartay hadda ummadda soomaaliyeed aniga ma rabo inaan maaragtay waxaas waa cad yihiin iyo waxaas waa madoob yihiin aan maanta dhan ku wareeriyo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo aan horey usoo aragnay dadka runna uma sheegaan been uma sheegaan meel dhexay ku haayaan marka reer koonfur galbeed oo dagaalsan la heshiisiinaayo oo gogoshoodii toban afar maalmood qaadanaysa bil qaadanaysa ma jirto cid dagaashan ilaahay abuuray male cabdicasiis lafta galeen ayaa muddada ka dhammaatay kursigiisna anaa rabo iyo musharaxiintii kaleo ila rabto walaalow waa kuu sheegay dadkii lacagta bixiyey beesha caalamka deeqbixiyaasha caalamka way og yihiin ninka shaqada qaatay inaysan shaqo shaqadiisa ahayn ay tahay ayagoo og ah haddana shaqadii aadan madow ku garab istaageen waxaa kaloo intaa sii dheer wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalka iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo loo diiday shirka inay marka hore maamulaan ah, magaalada baydhabo maanta tagay ayagoo loo diiday meesha joogaan ayagana aqabad kaloo meesha taagan waayo musharaxiintiina meelay taagan yihiin maamulka xilka ka dhammaadayna meeluu taagan yahay gudoomiyihii shirka ku baaqay oo shirka u qabsoomi asagana asigana meeluu taagan yahay marka madaxweynaha soomaaliya oo shirkaas asaga furaaya asigana soo xiraaya wixii ka soo baxana asaga fulinaya caqabadaha uu kala kulmaaya ama meelaha uu dulduleelada ka jirto waxaa ka mid ah gudoonkii iyo dawladda isma rabaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiskii gudoomiyaha baarlamaanka way isku dhaxsan yihiin musharaxiintii imaamulka maamulka wax ka dhamaada waa isku dhaxsan yihiin shacabkii korkooda lagu dagaalamaaya ama korkoodii eh, lagu heshiinaya tixgelin buuxdo cid siisay ma lahan ayaga waa iska ducaysanay ilaahay kheyrka hana waafaji ilaah wax naga soo bixiyay leey ilaah waa ka rajeynaa in shirkaas wax ay shacabka ku maaragtay niyadooda ku samaatay inuu ka soo baxo marka soomaaliya layidhaahdaa hal gaari afar daroobal wado oo meel kasto daroobalka uu saaran yahay isku nooc uu yahay waay waa siyaasadda soomaaliya waa iska dabawareed wax aan ku tilmaamo malaha meel kastayna ka jirta oo bur galbeed keli maaha meesha taawadaba wax dhammaanaya maaha waayahay maxay tahay siyaasiyiinta sababta ka dambaysa oo aysan weli u xaadirin baydhabo iyadoo lagu ballamay in berri uu furmo shirka walaalow dalkan soomaaliya liiraahdo oo dalkayni ah oo annaga mas-uuliyaddiisii iyo xaaladiisii habeenii maalin aan ka warqabno waxyaabaha la daalaadhacaaya waxaa ka mid ah awoodihiisii isma ogola waa isjaalanj garaynayaan way isheesheestaan marka caqabad siyaasadeed ayaa jirta oo shirka labadii mar lagu baaqay uu furmi waaye taasna waa kuu sheegay cid kastaa og madaxweyne xasan shiikhaa og musharaxiinteenaa og maamulka ee eh, waqti ka dhammaada og gudoomiyaha baarlamanka oo ku baaqay shirka oo u furmi layahay aa ah, ka warqaba marka shacabka idhegeysanaya soomaaliyeed waxaan u cadaynayaa aan u sheegayaa aniga afka musharaxiinta kuma hadlayo wax musharaxiinta ay maarata iskusoo waafaqeen halkan kama sheegayo iimana wakiilina ayagana laakiin ka musharax ahaan waxaan caddaynayaa ama gobol mas-uuliyadiisii ha ahaato ama mas-uuliyad weynoo mas-uuliyaddii ahaato qof kasta oo mas-uuliyad qabta asigana tabar uma helaaya dadka uu kaashan lahaayna waa kala dhuumana ummadda soomaaliyeed hmm. gaar ahaan dadka reer muqdisho inay aawa idaacadda kulmiye intaas ka dhageystaan oo dhirtooda ku dhaxdaan rabaa shirka maxaa laga filan karaa marka wixii ilaahay ka soo bixiyo oo oo dadka isku raacaan oo tawfiiqa ah, oo ilaahay dadka waafajiyo ayaa ka soo baxaya inta badan shirarka waxaan ku aragnaa iyadoo waxba aan ka soo bixin oo laisku qalbogaaray oo waxba laisku fahmi waayay a wax yaroo afgawaadsi ah oo shirka lagu soo gabagabaynayo lagu kala tagayo ama lasoo saaraa marka taas amal inuusan noqonin ayaan rajaynaynaa waxaa kaloo xasuusin mudan aan rabaa mas-uuliyiinta soomaalida inaan xasuusiyo heshiis kasto oo meel lagu gaaro maalintii la saxiixa ugu dambaysa cid fulinaysa male ama dowlad goboleedyada meelahaas kugu imaadaano ama siyaasiyiin wax ku heshiiyaano maalintaas la saxiixa ayaa qof kasto qaybta ugu aadan uu saxiixu ka soo qaadana meel iska dhigaa marka mas-uuliyadda soomaaliya ka jirto runba maba ahanba dadku way iska joogjoogaan joogaan baawur gruuf inbay isku xiraayaan waa laga soo furayaa gurigu galayaa waa soo baxaa xafiisu galaa wax reality ma aha mas-uuliyadda soomaalida wax cad kama shaqaynaayaan run iyo been dhexdooday ku hayaan shacabka soomaaliyeed marka taasaan rabaa inaan ka run sheego aniga waktigeygii haddii la gaaro oo ilaahay tawfiiqdi waafajiyo marka caqabadahaas madaxda soomaalida saameeyey sidee looga hortegi karaa wallaahi eh, waxaan la leeyahay eh, eh, waa lasoo magacaabay iyo waa loo soo tanaasulay iyo ergaa soo dooratay iyo madaxiisaa usoo tanaasulay iyo kursiyaa hebel u xiran iyo waxaas hadii laga baxo si dhab ah shacabka soomaaliyeed dadkii u matelayay kuraastoodii ay maaragtay usoo wakiishaan markaas waxaan maaragtay rajaynaa dad fara badan oo ka fiican madaxdii hore oo siyaasadda soomaaliya fursad ay ku soo galaan loo siin waaye inay fursad heli doonaan mas-uuliyiin fiican oo kuwii aan soo aragnay ka fiican in la heli doono ayay ayay ayay u eg tahay hadday si dhab ah loogu shaqeeyo haddii kuwa markaas joogo shacabkii ay isku cabireen aysan ayaga tolan sidii soo dhacda camal ugu dambayntii hadalkaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa madax si run run ah madax u ah shacabka soomaaliyeed ha loo xulo soddon sano kadib meeshaan meel oo dee sidaa lama ahaan karo dadki way daaleen boqolkii soddon dadka soomaaliyeed waa naafo waay qaraxay e ku naafoogeen waa aqoontii tiraday ka badatay dadkii shaqo ma haystaan gabdhihii duruufaha haysato familiyadii way kala dumeen gabdhihii soomaaliyeed boqolkii toban iyo shan e, garoobo waay cabdisataar xasan cali oo ah murashax madaxweyne maamulka koonfur galbeed ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinaya shirka la filayo in maalinta berita ah halkaasi uu ka furmo iyadoo halkaasina uu ku wajahan yahay madaxweynaha soomaaliya waxa uu markaa sheegay sida aad maqlayseenba inaysan suurtagal ahayn inuu furmo shirkaasi kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka waxa waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona wuu idinkaga imaanaya markana maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxay u fariisatay dacwad loo heystay nin ku eedeysnaa dilka allah u naxariistee marxuum lagu magacaabo abuukar sheekh nuuraani aabirimana ku magac dheera oo degmada xamarweyne uu ku dilay toddobaadkii hore dabayaaqadiisii isagoo u dilay shan kun oo shilin soomaali ah waxaana ninkan dilka geysta lagu magacaabaa qaasim ducaale cabdi isagoona markaa u shaqeeya dowladda hoose ee xamar gaar ahaan qeybta canshuuraadka amaba minishiibiyada ciidamada loo yaqaano ayuu ka tirsan yahay maxkamadeyntiisa ayaa maanta loo fariistay waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ninkan oo lagu magacaabo qaasim ducaale cabdi ay ku xukuntay dil toogasho ah xukunka maxkamadda waxaa ka hor akhriyey guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida waa xasan cali nuur shuute markay arkeen qiraalka eedaysanaha oo ahaa inuu dilay marxuumka markay dhegaysteen maragga uu caddeeyey in eedaysanaha uu si bareer ah u dilay marxuumka una dilay dood ka bilaabatay lacag uu rabay inuu ka qaado eedaysanaha marxuumka markii ay aragtay dembi muujinta ah warqadda caddaynta dhimashada marxuumka qorayga ak fowdhisaban oo noociisu yahay cali shucaac oo dilka lagu geystay waxaa maxkamadda u caddaatay in eedaysanay qaasim ducaale cabdi uu si bareer ah u dilay marxuum abuukar maxamed sheekh nuuraani aabariimo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumka maxkamadda ayaana ka soo saari doonto sida ugu dhaqsiyaha badan xukun xukunjideeyaha la xiriira kiiskan iyo habraacyadiisa wabilaahi towfiiq maxkamaddu waa xirantaha xukunkan maanta lagu riday qaasim ducaale cabdi oo ciidamada mineshiibiyada ka tirsanaa ayaa yimiday kadib markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu dhowaan si kulul uga hadlay dilka loo geystay abuukar sheekh nuuraani oo aabirima ah ku magac dheer kaasi oo lacag shilin soomaali ah oo shan kun gaaraysa loogu dilay sidoo kalena hadalhayn xoogan dilkiisii ay ka dhalatay guriguri ku duway gacangacan sugtiyo iyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran agaag saaxiibayaal barnaamijka xog waraysa ayaad weli maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey ayaan ku kusii siqaynaa markanse waxaad soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaanay haay ma jirto kalamaanay laaw ma jirto he warmadayow lowgana maxaa kaaga dhacay kalamaanay haay kalamaanay haay ethio arabwan waa inaad gabay abuurtaaye acceptable waa inay noqdaan ereyadiisii now after iyo waa inuu before idhid gareeyaaye afaf iyo waa inuu languages ku isticmaalaaye maadartan waa inuu noqdaa duxiyo iidaane i recognize waa inuu dhahaa kii akhriyey jeere oolina olna ujeedkiiyo macnuhu urursanaadaaye oo kayna dadweynuhu dhihiyo b understood guud war waxaad ka tagtay our president speech waa inaan wada addicinaaye war kalamaanay kumistaay haddii lisin arbeen ino artang meelika jarta manjoorno haddii lisin aran addiyo ino artang meelika jarta hee koosa jehob lisin aro warteeginya kobli guromisku artaana warmadeeyow yees iyo no ihii baa u dhexaysa aryaadhaha hadda ka hor igaaraa aftalyaani ku warramay wuxuuna yidhi berigoha anuu istaraadada kamiinaaray haaya aan qob banaana jaalla biyeediga saaray asay ila sheel weelaraysa aasaan ah. fiyaangada baastada ka naqday ah. una doonaa igu riidaraysa aasaan ah. idhi altarafoolta haddaad igu riidarayso teestadaada batuuliya waa tarobaaray haysaa war kalemaanay heedhaha oraah baan maqlayaa anugu aanan oqoone maanta yaanna afduubtay ma ajaanib qarsoonaha quricii la wareegtay war dalka madax badanoo diyaas baraa waan ku ogaaye goormay kalemaanna soo dhex galeen war kale maanay indiyaama haddiisan dheegdan nis istiraadadii buula golweena lelijeeda war kalamaanay indheednow eegga sideed maanta tihiin afku waad beddasheene haahay kalamaanay erida talyaaniga af soomaaliga ah maano malaato tiimbaro motoor rigoore boorte beello ganjeel canjeero biyaano bibito okiyaalo testo rosto balestaro kashawiito Shito Nome Baaquli Iskaalmiito Aashito alaminto Lujito Kumadiin Katino Kushiin Munashibiyo Rubineto Waardiye Rujino Jinyeer Shamindo Sakeel Saloto Safito Saborlog Dabakayo Tesaro Tibisho Torno turumbo kalamaan aryaa iskrisi ataad ka tagtay abdullatasiyoni kumistay tutibeene war kalamaana cilmibaaris sagaashan sano la waday waxaa lagu ogaaday dawlad iyo waddan labaduba inay afcarabi yihiin war buugu waa ingiliis haay war waddooyinka diyaasbarada ee magaalada muqdisho dhex mara waxaa ka a fiya roma fiya liberiya fiya yuganda fiya tanzaniya bintuune oktoobar iyo tarabuune aad ka tagtay adin iyo kaasi balbalaari iyo fiishi dabtiwar kalemaanay maanta diyaas baraanna qabsatay waxaan idin idhi intaan barofesor leenlihiyo tari badnaantooda baahida cilmiga loo qabee baahsan aradkeenna waa laba hal oo kala babcanon baab isu lahayne cilmigii bulshada kaabilaa namay barine waxay badawdu nagu harowsadaan buugag noofalah war maanta wakaaladda murtida iyo wacyigelinta waxaa lagu soo dhoweeyey abwaan siciid saalax axmed oo ka mid ahaa macallimiintii soomaaliya kooxdii iftina madax ka ahaan jiray iyo fannaankii weynaaeed wadati yaqaanaana sayid khaliifa warbararyaq miyuu tiyaatarka ka qaaday baaqin waa barashada dadweyna inla baahiyaayo la ballaariyaaye ma war fanaanka weynaa sayid khaliife maraan hadda ka hor waraystay isagoo ingiriiska jooga wuxuu igu yidhi markaas soomaaliya joogay waxaan ahaa brofesor jaamacadeed markaan soud africa tegayna shahaadadaydi dugsi sare ii goysay markaan ingiriiska tegayna dugsi hoose war brofesoorradeenna kuwa reer galbeedka way ka aqoon badnaayeene wayna bahdilayeen war waxaan shalay dhegaystay macallin canjeero la yidhaahdo maraykanka ka noqday ku-xigeenka waxbarashada marka soomaali maanta cid badowsan karta ma jirto warwarka waa iga dhex gasheene abwaanada la soo dhoweeye waxaa ka mid ahaa indhageelle allow yaa isgarabsado kulley kalama guurtaan yeeray war abwaan indhageelle mamaro ciyaalka xaafadda ka mid yahaye cayaartii ugu dambaysay ee koobka adduunka markii ay arjentiin ku guulaysatay wuxuu yidhi wuxuu maalmo la seego muddo dheer holin waayaba miyusi koobkii adduunka eh. waa kaa maanta guddoomay guddoomayno maynka dari waaye war waxba laydinma sheegi karee warka waad iga dhex gasheene eh. gebagabadii dhammaan waxaa la isku afgartay eh. wakaaladda murtida iyo wacyigelinta iyo akadeemiyad goboleedka bariga afrika aga inay wada shaqeeyaan aga war anuguna aga kolkaan maqlun baan wax soo xasuusan aryaa bishaarow aga caashaqaygow awowgii lanaariyow bidhaa eegga dabadeed oodahaynu kala rogan miyaad soo xusuusatay war kalemaane war ma haysaane markaan arkay ciidan raxanraxaan u socdoo ku sii gurguurinaya xaradheere waxaan soo xusuustay cadawuhu dalkeenna ma dudsiyi karaay diriir ku raaganayayo nabad ku daaqnayaba ha dugsanina xoogow wax diinta dhaawacaya jannaadagatay maante kala dambayn aryaadhaha war ma haysiina madaxweynihii galmudug baxdow ka cadreeye berigana wasilow tegay eelhuuroo ciidanka sii maraayaanna waa u sii socdaahaa la yidhi sii socdha iyo soo naqdha waxau dhihi doonana lama oga war cabdullaw hadda ka hor waxaa la yidhi sacuudiga gabar jamiilo la yidhaah waxay ku qabatay muxaadaro diini ah oo ciwaankeedu ahay gabadha wanaagsani waa inay ninkeeda ka caawisaa sidii uu soo noolayn lahaa guurka badan ee sunnada markii ay khudbaddii dhammaysay cashirkiina la wada dhegaystay ayaa raabiica oo ka mid ahayd gabdhihii dhegaysanayey soo istaagtay kadibna laabtay gelisay waxayna tidhi allah ku xafida shiiqaddeenna muddo dheer aniga waxaan garan la'aa si aan arrinkan kuugu sheego iyo meel aan kaaga bilaabo laakiin waa la mahadiiye adiga ayaaba guurka in la badiyo dumarka ku dhiirogeliyey aniga waxaan ahay raabica oo afar sano ka hor uu ninkaaga guursaday waana kuu sheegi kari waaye wadaaddii jamiilo ahayd way naxday way qaylisay meeshayna ku suuxday markii isbitaalka la geeyey raabicana way sii raacday markii ay soo naxday ayaa raabica waxay tidhi ilaahay baan ku dhaartaye ninkaaga garan maayo weligayna ma arag laakiin waxaan diiddanaa waxaad adigaba xamili karin ood naftaada u oggolayn inaad dadka ugu yeerto bootan aad meesha la soo istaagto hadda jamiilo iyo weyneed maalintii kadib iyadoo guur dadka kuwaaninayso lama arag oo hadda cabdikuusa ma waxaadna leedahay madaxweyne qoorqoor dagaalka ha la galo qalbiga ugama jirto anigu waay argasku wadi kara inuu yahan ogahay shabaab iyo dowladda war labadaa layskuma wadi karee say waxu jiraan aryajiir iyo bisadaan qol ku wada hay hayha miyausan hore noo dhihin kollay anigu waxaan hubaa madaxweyne qoorqoor markuu lahaa hubkii yaan baan ku bedelanay shabaab waa joogay war kalemaanay cuqdadda intaas ka dhaaftiin xaaladdu halkay hadda marayso wax maamul goboleed uu hor istaagi karo way dhaaftay ciidanka xaradheere ku gurguurtayna maamul goboleed ma xukumo war ciidanku hadday gurguurtaan sow daahi maayaan war gurguurad way dhaafto cirkii dhulkay socdaanee warka naga sug xaradheere waxaa la yidhi nimankii iyagoo la soo gaadhin bay ka sii guureen xaaladduna waxay maraysaa haduugsanina xoogow wax diinta dhaawacaya jannadaga tay maante kala dambay aryadhaha inay taasu ku dhacdo shabaab waa la rabo samigay cabdullaba wuxuu yidhi ah ow hanuunkii waa horjoogsaadeen hogaysee ka heeleen haddo hanuunkii waa horjoogsaadeen hogaysee ka heeleen haddo war kalamaanay aan dhambaal tusaalaha ka bogsiiyo dhaawaca u bandhiga dadkayga dhugoo macnaha dhuux dhudhun iyo lixaad iyo dhumuc waxaad ku leedahay adoo haysta gacal dhaba ku dhex jira dadkaagee ha isku dhiibin nacabkaa cadow dhowrayoo raba inuu keli ku dhuunyado dhegi sheeka kuma maqal dhaaya weli ma ay qaban tan ruux ka dhaartay wada tiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimadoo guul ku dhaata keligii ninkii dhaan u rarayow ceeryaama waadhado dhibici horta maylahan dhacardow ku soo baxo xoola xooladhere ka daaqaan dhulka daaddex jiifoo laga dhaansho maylaha dhalaan oonka kama tiro dhabbaan ceel tegayniyo ha u dhololin meel maran dhunkaali waa halis haadaama dhagareed ha ka dhicin dalluundheer kii aabbahaa dhalay ha u arag dhibkaagoo midka dabinka kuu dhiga ha ka dhigan walaalka cuurbashiira waxaan maqli jiray markii hore dhitiya baadhay baan sugaayee dhiil maranado sidaa dhabta igaga tuurtee war waxaad ka tagtay ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqde dhaqsa loo ogaadaad sidiisii ka dhigante war waxaa kaloo la yidhi dunidu waa tiro isdheer dhexdeediiyo geesihii iyo dhankii loo fiiriyaba dhismaha cilmi baa ku jira dhammaystir qofkii yidhaa inteeda ma dhaafi karo war kalamaanee waxaa maqli jiray reeru dhaanshe dadku dhowrayeene dhexda awrki kaaga lumay wargooyin al-shabaab galmudug iyo hirshabeelle waa uga dhammaatay sida muuqatee jubbaland iyo koonfur galbeed hadma la bilaabayaa war bishaaro ah! axmed madoobe iyo lafta gareem dagaal uma socdaane ah! yaad rabtaa adigu inay kuu dagaalamaan buda warya dagaalgagaabaan ahaaye kan wiinagu kolkoohan jeesadaana war haisdaalinine madaxweynihii hore zimbabwe roberto mugabe hadda ka hor wuxuu yidhi sidee jiilka soo socda uga dhaxdhici karna sheegnaa waxbarashada waa furaha guusha iyadoo ay nagu hareeraysan yihiin aqoon-yahanno fuqarro ah iyo jaahiliin tuugaha oo taajiriinah war kalemaanay waxaa la yidhi radda lama hareer maro naftana waa ishelayaane nolol haybaddeed waa xurnimo lagu hagaagaahe hagarli'ii haddaan hawsha taa loogu wada hiilin hanfigiiyo haddaan holaca iyo halista loo jiirin hororrada hilbaha cuna haddaan ciidda laga haatin heli meenno hadafkeenni iyo guul harsamadeed hiiraan cali jayte wuxuu yidhi madaxweynuhu shabaab ha layska celiye markuu lahaa dhagax lama hadlayn ee innagu inala hadlaaye marka jubbaland iyo koonfur galbeed dadkii lala hadlaaye kama mid aha miya ra-iisul wasaare xamse oo soomaalida la hadlaayay wuxuu yidhi waa inaan u fikirnaa sidii bini'aadamka wargoy inaan dagaalka galle puntland khilaafka ha joojiso war su'aalaan garan waaye aan idiin gudbiye garanwaaga la sheego garwadeenku tilmaamay geedyuhuudka miya war sidii uu soo galay geyiga geedkan garanwaagu wax weyn baa iskaga iga keengedmaday garashadeennii war kalamaanay ah. haddaan gacanta midigta ah. gargaaraynin bidixdoo hiil iyo u noqon garab ah. waxba kuuma goyso gocashiya itaalyari kama gabowde waxaan uga gol leeyahay si aan nabad u gaarnoo loo sugo amniga guud qof walbowba geestaad jirta kaalintaa gudo gaarhayaha u noqon diro garanwaaga soo sheeg midka gaadma ugu jira jidka miino geli iyo gumaad iyo qof uu dilo misna qoyska garabkiyo ah. degan guriga kula yaal ah. garanwaaga soo sheeg ah. goobtaad ku nooshahay ruuxa aadan garanayn hadduu aagga soo galo gaarsii xaruumaha ciidamada ugaarka garanwaaga soo sheeg war adiga laftirkaadaan ku garanayno warbixintaad haddaan gudbinayaaye xamarweyne askarigii ninka shacabka ahaa shanta kun u dilay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaah horaana waxaa loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo wuxuu doono dono waa inuu dilaasaa la dili waaye dilaayo dil baa dambay aa maqli jira aniguna war ilaahay wuxuu yidhi qasqaastu waa nolol wargooyin war ma haysaane madaxweynaha jubbaland alsayed axmed madoobe jabuuti buu dig ka yidhi hayehee mudukordhin maasraadiyow haayaa oo jabuuti ma mudukordhin baa loo raadsadaa jabuuti haddii mudukordhin bilka helaw aw lafta gareen hata behe war axmed madoobe ahay waxaan dhihi lahay jubbada dhexe layga reebo shabaabaa igu wareershay gedana ha layga daayo buuqeedaa batay kismaayo iyo afmadowna ayaan la iigu imaan war odaga hadday intaasiba ku filan tahay waa cer yar yahay maa laga haro waayahay inta kale yuuna faragelinin dee war sanad labaad ma ugu daraynaa hadda aga wargooyayaa idinkala tashanaya dee warwar mahaysina waryablahan idiin hayaa turkiga ninkii jallaatada iibin jiray ee gabdhaha laqoob cayaari jiray nin kaloo turkiya oo xaaskiisa laqoob cayaaray ayaa toogtay lugowna ka dhaawacayaa la yidhi haddana isbitaal ow yaal hadda waxaa la leeyahay mar dambe inta naag islaamiya jallaato siiyo la boodboodi maayo warkaas markaan markaan arkay isagoo gabar soomaaliya la qoob ciyaaraya ayaan inta xanaaqay dhiiggu boqolii tegey haddaan turkiga joogi lahaana labada lugoodba waa ka jebin lahaa wargaboosow haddaad labada lugood ka jebi lahayd anugu macaa labada gacmood aan ugu dari lahaa sababtoo ah waa ansha xumaa war wax dheexaa ah hadduu yallayallayallayaa bitii yidhi maanta waxay u maraysaa yallayallayallayaa mustashfii marka laysdhaxgali dhesha dhesha dhexda laysqabsadi dhesha dhesha fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan keyse intaan barnaamijka midlaceyna ku kulmi doona saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo marki ku raadinayo nabad ku taqnayaaba diriir ku raadinayo nabad ku taqnayaaba ha xoogu wax dhaawacaya jannadagatay maante yaan loo kala dambayn dugsaninaxo wax diinta dhahwacaya loo kala dambayn iyo caruurta ninkii kugu duceeya dumarkiyo caruurta ninkii isagii la xoogo wax diinta dhawacayjannadagatay maarti yan loo kala dambayhadugsani na xoogo wax diinta dhawacay jannadagatay maarti